yani waxaa jira imtisaal amar iyo waxaa isku hayaa suluk ladab waaa isku hayaa suluk ladab imtisaal amar usuuliyiinta culamada waaweyn dhamaantood iyo diinka aan kasoo gaarni waxaa laleeyahaa imtisaal amaraa la hormarihaa ama suluk ladabaa la hormarihaa isku hayaa ninka oo la hiraasu culamaa xizb اdiin ibn cabdisalaam waaye suldaan اculamaa aa ninka oo laga maal laga baxsi karin waaye waxsir sheego oo guhuriyey waxaad leeyahaa hadii sulukul adab iyo imtihaal amr isku himaadiin waxaa la hormarihaa sulukul adab aa la hormarihaa a horeeyaa ki adab ku jirto aa la hormarihaa bacdii anaga markii oo magaciisii yani inta aada horumarihaa la leewaayo sulukul adab waxa waaye jidka oo adabta in la qaado waxa waaye raggaan waaweynay aan ictimaad saheyno oo kamid yahay oo kamid yahay raggaan ictimaad saheyno oo magaciisa oo kamid yahay <coughs> ramali iyo shibramalsi iyo kutubtooda caddaana ugu qoreen jamali iyo gaasna waa ku raaceen ibn xajar alhaytamina kitaabkiisi jawhar lmunadam ililahina kalama oye yaas ku sheegay yani waxaa kamida taas kitaab dhan aa loo dejiye liraa tashniif اlaadan biadilati istixbaab الsiyaadati cinda ismihi alayhi الsalaatu wasalaam markii nabiga maciis lasoo sheego dad badan xanaawaya awlahay oo khatar ah laakin <laughs> insha allahu tacaala daliillan ka rabnaa maxaa yeelay unaka aimadin qabaheeni oo layii wadkuru fasalu ala dikri aan soo sheegan aan qabaheena suraj waay naba masaabiix waay culamada inamaa yaksha allah min cibaadi lculamaa ilaah yii ilaahay waxaas weynaya dadkiis weynayaa soo sheegan waa kaas khashida macnaheed lama fa yaksha allaha min cibaadi lculamaau iyo inamaa yaksha allahu min cibaadi lculamaa labada baa la sheegay tashriif alaadan kitaab lhiraa loo dejiyey oo ah yani ku jiro adilat istixbaab الsiyaadati cinda ismihi alayhi الsalaatu wasalaam fi الsalaati wاliqaamati wاlaadan fir fi salaati salaada nabiga sayida loo geliyo markii allahuma sali ala sayidina muxamedin waasbahaastosiib waay ceeb maahina kamida laakiin mala yani run ahaan waxay dhegeysa male haddaa maka doontiine waxaa talkiis ahaa mher kitaabkiisii duri mandud waxaas ku leeyahaa fi wasalaam calaa saaxib maqaam maxmuud kitaab layiraa adur mandud fi salaati wasalaam calaa saaxib maqaam maxmuud yani noocaas ku sheegay fi ziyaada sayidinaa qabla muxamadin sala allahu alayh wasalam khilaafa ku jawaaca lahedi ama fi salaati maydulawowi iyo dadkoo kale waxay leeyihin waaa lagu gaarsaa waaridka keliya lagu gaarsaa أسلبي يعني يعزلها حفظه يعزلها في حفظه أما الشيخ عز الدين ابن عبد السلام تناه على أن الأفضل هو امتثال الأمر أو سلوك الأدب على بيته فعلى الثاني يستحب لصنايا فعلى الثاني أو سلوك الأدب كان مستحب أح أن لقد جنان أنه ضرورة لها وهذا أن كان الذي ملت إليه kitaab sharxulishaad liyaa isaadkan yani raacay lianahu sala allahu calayhi wasalama waxaa loo qoraa sulu adab waxaa kamid ahaa sayidina abubakar radia allahu tacaala canhu wa um nnaasi dadka nabigaa himid sida abubakaro imaama himi salaada jiriyey oo imaam ah oo dadka bixiyohay sida abubakar gadaal la kasoo baxay nabiga inta kale makas ogaadi gadaal kasoo baxay mago waxaas amray waxaas amray imtisaal malcuuha fias waxaas amray inaa meey arjoogsoog kujoog meeshaa joog asoo baxin asoo baxin asirnaga amr raashi magawidi asoo baxin asoo baxin maxaa laga rabay sayidna abuur imtisaal laakin mea waxaa yaala nabiga aska hormaro ma edab eh amase in aska gadaal maro hor asjoogo ma edab eh agirta waxay naqata inaa nabiga sida abubakar nabiga ashormara agirta naqata umarkii waa diinisa amarka waa khilaaf waa kasoo baxa khilaafku mawadane suluuk ladbaas yeelad sida abubakar makaankaas sugnaa waale fala muntasil amar yani mana imtikaalinin fala muntasil amarkii nabigane yani maahaas yani waa ugu soo baxay adabtaas yani as as fadulay marki salaada laga baxay kabacdi yaa nabiga weydiiyey waxaa tudaahiriyey inamaa afcalu maxaasili waxaan uga yaalaysaa ta'aduban ma ka maxaa siri markii laweydiyey ma kana yanbagii libni abi quxaafata tusaalihira ibn abi quxaafa sida abubakar waaye an yataqadama bayna rasuulday rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama muuu la ahaan nabiga hortiisa inaa ibn abi quxaafa nabiga aga hortiisa asmaro uma ula ahaanin marka waxaa daliil u yahay kanuu yani inaa oo yani suluuk اladab yani daliilkii waxa waaye suluuk اladabka ola min imtisaal اmr inaas yahay abooa man kaognaawa adab imtisaal amr iyo adab hadday kulmaan adabka in la hormariyaa ola ah adabka in la hormariyaa ola haddana <clears throat> ibnu taymiya waxaa lagu arkay laga tago asamri waa ku dheeraadi kitaabkiisi shaaficiyada iyo xanafiyada culamadoodii kuluu in la dhaafad nuucadku dheeraaday bacadba culum waaweynaa radiyeen haddana waxaa soo aroorin ibn mascuud xaggiisii xadiid marfuuca iyo mawquufa asax waaye kaasna xasibu salaata calaa nabiyikum ala salliga nabigiisa wanaajiya kayfiya baa la weydiiyey waqaala waxaa la siihaa alaa sayid almursaliina sayd mursalina dhaha wahabaa waxaad kulmihaa hadalkaasi salaad iyo khaarujkeeda in sayidguuraa waa kulmihaa ilaal maxali waxaad leeyahay maxali muxaqiqin waayo weynaay yani waxaad leeyahay adabka waxaa maca man dukira matluubun sharcan waaye bidikri sayd in luu sheego nabiga digrigiisa hadii lasoo sheego in shahiid lagu daro madluub waaye sharcan ahaan xadiis waa ku sugnaaday hadda nabi asri gabdu siyaata ay siidaan wahaabiyiga xoogeedi xadiis baatil ah ay qabtaan maxaa sir nabi qumuu ilaa sayidikum markii timid maxaad sacad bin macaad utimid maxaa qumuu ilaa sayidikum sayidkii ukaca sayidkii ukaca waa nin maxaa sayidka usoo noqdayay bilcilmi iyo wadiini Eh, nabi waayn aleyh salaatu salaam nabimaa ilahay ilaahooda qur'aanka suujiya laa tajcalu ducaa rasuuli ka bacdukum bacdan waa la heri waa isimkiisii ism kaleetoo kale haka dhiginaa fadula ya nabiy allahi ya rasuul allahi ya sayidina ya muxamed ya xabiib allah usahi markaasay ninka musalliga oo oh, salaad dugtahayo allahuma salli calaa sayidina muxamedin asira waxaa ku sugan وxiina اlamr inal yimaado waziyaadaة اlbaari abarka kabarshooy ziyaadadiisii waziyaadaة اlbaari kabarshooyda ziyaadadeedii bilwaaqici uu kabarsheego uu kabarsheego aladi adam ahaaday wahw afdal ah min tarkiika tadidiisii fima bahara min axadiiث الsaabiqi dinkii haddan ka hormarni oo sayid اlmursaliin oo saciidka daahiri inka qumu ilaa sayidikm isbaar kabar sheegid waaqic laga kabar sheego aladi huwa adab ahaa fahwa afdal min tarkihi tarkigiisi wasaaka sabir badan fi ma dahar min alxadii saabir wain watajad tagad afdaliyada lagu qaaya xusmaa fadli leh ama se sayidinaa lihilaa ma fadli eh oo liidara ama kamaya nawowi wain tarajada fi afdaliyatihi في أفضليته الشيخ جمال الدين الأسنوي أسنوي أبقى تردده أفضلك وحواي كافر وقال شيخ الرملي شيخ الرملي وحاج في فرع المنهاج وحاج كجيري والأفضل الإتيان لفظ سيادة سيد مدرسة رجالة اللي هناك أفضل أح الشاري سيدي وابن ظهير أسير فضلنا علم أنا وعدتين وبه أفتى الشارح شارح والزواوي بعد المحل لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة في الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه مثل وما حديثك ليها لا تسيدوني سيد هئينا غلط غلط وايه لا تسيدوا لا تسيدوني كان ليها في الصلاة حديث ليها جرى فباطل واحد حديث هاي صلاة الحديث kayd aynu dhehayna xadiidka leeyahayo fabaabilun baabil waaye laa asla lahu asal malaha sidii mutaasir xufaad xaafidiinta dambeysii ragga waaweyn dhammaantoodii ibn xajar alcasqalaani iyo ibn xajar iga dhammaantoodii suyuuda iyo raggaas waaweyn min xajar mutaahiri xufaadaa la yihaahaye waa sii jireen oonag og socodkaan xadiidka saasay soo dheheen baabil waaye s waaa inaha ibi mugdalatun alad waay taas adsili qaala shaykh الاسلام ذikr الأnhاr sharxdood waxaa ku yiri في المهمات واشتهر waxaa shuhuuday زiyaadة سيدنا qabla محamdi waa shuhuuday qabla محamed محamed ba hira sayidina la hormariyo taas yaa mashhuur noqotay وفي kownihi afضل alku haya وفي xفdي أna sheekh cabdالسلام xفd الdin cabdالسلام sulطaan الcلماء aloo yaqaano mashhuur waay qawaacidiis ma laga baxo sidaa qawaacidana iskale kul dhinac walbe waxaa ku dhishay calaa ana salaad calaa ana alafdala suluk ladab yani an imtisaal amri facala awali saxabu duna tani kalamaad oo imtisaalka waxaa la yani laraacaa suluk ladab qaala ibn calaan waxaas yiri kala adkaarka nawaawi sharxiisa waxaa ku leeyahay haddana fiiri taksiirkiisa sida abuga sadiq markii nabig xirtay salaad dhan gadaal suli nabigaas hormariyay yani makaanaka sunadii horjoog maya iqraarkiisa nabi maxaa ya saa u yeeshi ma dhehin anaaba ku amriye maxaa salaada ugu jiri weysi ugu soo bixi weysi ma dhehin suu banahay salaataas waa uqtori iqraarkiisna xujo waaye sid cali aa kamid hadana imtisaal lamri i suluuk ladab sulxu xudaybiya wacadii xudaybiya nabiga waxaad amri nabiga ina ikubkiisa sala allahu alayh wasalam astiro waxaas amri inaad tiro bacdii sayd cali waxaa tiri amar waxaa lasula iya laga nabiga amarkiisa inaad tiro nabiga amri tas aadudaybiya xadiis waxaas wallahi wallahi la amtuhu yaclamu ana markamaha waxaa laga ogaadi asuluuk اladabi owlaa waa kan lugaha mutajahun kaasaane ah, muctamad ah maxaa yeelay waa qaab sudcaliyolhedi adiga magacii ka tirtir maaha wallahi magacaadi ka tiri maayo sulxudaybiya markii gaalada laheshiyahay ka tiraayo waxaa kamid ah nabiga inaa xasaan bin saabit markii shiri nabiga soo galay oo asxaabka dhana kaceen usma kacay bacdi nabiga fadhiista asir ma fadhiistahaayo asir casr qiyaami lilcaziizi calaya farduhum watarku lfardi maa huwa mustaqiim مستقيم عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يغوم زمانه إذا يعني محاس نبينا ما تنكر فديس فدي فدي مدينة إذا وكعين يعني امتثالك مكشعني أدب يعني أي خبر يعني أحمد بن علي السوسي كتاب لإذاب الموافق لفظ السيادة لكن يعني رواية حديثة يعني إنه هرمري كما إيمان لكن وحاهمت امتثال الأمر سلوك الأدب ما يالا يعني وحا النبي محمد سيد ربحي الدرن markaad salliga aad akriyeysid oo nabiga ad kudan sala allahu alayhi wasalam laa yasilu ila allahi waxaa warkaana loo husbeeyey ibn cataa illahi alaskandari oo saaxib xikamka ahaa aloo husbeeyey yani lafdigiisii yani lafdigaasi yani intaa wa inta intaana ku hayaa ziyadada calaa kuli xaal iyo waxyaala oo intaan waxaa lahaaya kitaab dhan aa udegsan alana umanka masr markay jarmi waa kusoo maqalni masaa'idaha barkoodii in loo dhahaayo in loo dhahaayo aadaanka oo yani loo adimaayo ashhadu ana sayidana muxamada rasuul allahi rasuul waan soo aragnay hadal dheer waaye kitaab baa ka badan yahay haddii rabtiin dhalinyarta insha allahu waxii raaji ah waxii majruuxa intaa kulli aadaankana waa lagu dhahaa waa banaan yahay afdal waaye as dhahay intaas bada kay badan in laga tago in lagu dhaho afdalka waa in lagu dhaho dadka dhahaayaan siyaadada nabiga ma aha yani in lagu taga ma dadkaasi waa yani nabiga ore maxaa ilahiy waxaasu amray an توqiruhu وتcaziruhu inta meel ilahy nabiga weyneeya yani اxtiraama meel walbe oo magaciisu soo qaado as ku jiraa daail badan miya imanaysaa ninki la himaado ninki la himaado lam yardi الnahyu canhaa nahyi soo aroorina maleh maca hadi adila oo aan soo sheegnay waxaan usoo gaabsaday hadda اktisaar daraateed nahyi kahomid male asal ahaan laa fi اlaadan walaa fi اliqaamati walaa fi الsalaati walaa fi gayriha ama xadiidka laa tusayiduni fi salaati yani jahala aad dejisay dajaahiliina oo faajiriina oo beenlooshin ah malcuunin ah intaa waay haddii shayga shareecada usulka iskhilaafeynin ibtidaac ma lagu sheegaayo waxaa sugnaatay adiladiisa usuushiisa waa sugnaatay loo furida wuruud nahy faladab muqadamo cala adabta waxaa waaye imtisaalka usaa laga hormaryaa yani ramli waa soo yani waa ku arkaysiin fiiriya atixiyaadka meeshiisa ad ka arki doontiin intaa ku keeni doon sheey imaam ramli waa sheey waan dhamaanta waa soo xuseyn ilaahay ana waafajiyo xuunka intaas waaye malaweyn aldahanin wada aldaha ma ninkii ku adima malaleeyahay maaa adinti ma laleeyahayo khilaafaas hubis ma laleeyahayo khilaaf oo waxa waaye afdal ah alhiri siyaadada in lagu horumariyo afdal ah siyaada waaa lihiri intaan waaa lihi ana altyaana bima umirna bihi waziyadat اlakbaari bilwaaqici aladi huwa adab fahuwa afdal min tarki in taradada sacafilsw ama hadii la tsaydin waasna آخر وحسيت يؤخذ لأن الإتيان يؤخذ من هذا صم الإتيان بلفظ السيادة في الآذان آذان كثير في إن الإهماد لفظ السيادة هيد لفظ هذا الإهماد ثم نيتان وهو الظاهر لأن المقصود وحواي تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة السوينيتد حيث يقول ما هو الحكم نتيجة التراث لا يقال لم يرد وصفه بالسيادة في الآذان لأننا نقول صاف له وإنما طلب وصفه بهذا التشريف مثلا شرف الدين من الأمر وتوقروه لا بينه وتعزروه وتوقروه أيضا ما يلا خطبه أيضا أيضا الشيء أدب أو بهلاش بنا قرتيني واسو غرقرينا وين على هايا دب أو عرسينا لما لها آه والله والخزاني وحواي كافي عبدين لم عبر الخزان هذا كذا خفيف العدل هذا اعلام هو اويس تقول وقت يعني آه وقت يعني اتقل اويس اليوم وانهار شعائر الدين دين شعائر الغموجيو فالاعلام بتقول وقت لا ينافي كذا سيادة salaada ogeysan deydii ma anfihaaye ma ka hor imaanayso nabiga said lahira ma ka anfihayso cinda ismi nabiy sala allahu alay wasalam maxaa yeelay digrigeedii waxaas yani adkeeha istixbaabnimadii tacdiimkii rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam iyo fadligiisoo la qiro iyo sharaftiisii maca aliimaan binubuwati wa risaalatihi wa kul mashacair islamiya kamid tahay fadikruhu afdal wa ziyaadatuha axkamu wa minha ana tacdiimu sala allahu alayh wasalama خير واي والله تعالى يقول يفعل الخير لعلكم تفلحون لأن لين انت كذبت هو بعد والجيلة ما من شركة عيال أنا اللي ورد آدم ولا فخر كتاب الله وجيجي قال عنه الله فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في istiqbaal qablati qablada qaadimidii bisidri xabadka lala qaadimo waa faare salaadin wejigadiyo kaliya maahe oo xabadka lala qaadimo loola jeesto shardun shardi waaye bisalaati lqaadiri fi jawaadi salaadii si ay shardi u tahay istiqbaal qabla fi jawaadi salaadii si ay shardi tahay ilahay qoolkiisa u daliila ilahay maxaasiri وولي جيسي وجهك وجهها بالجيري شطر المسجد الحرام نحو المسجد الحرام مسجد حرمة الله هاي وكعبة حقي وجيدي استقبال القبلة قبلة زوجين يعني قابل الديني شرط من شرط واحد لصلاة القادر في وادي صلاة في أشرط الصحيح إلا بالصدر والقادر لا بالوجه وقوله تعالى هو الدليل اه لا يقول كيس هو الدليل فولي وجهك وجهاد جيدي شطر المسجد الحرام نحو المسجد الحرام qiblada la qaabilo wujuub waayo ninka dukhaayo ninka dukhaayo yani inaad qiblada ujeesta waajib waayo waxaan salaad ahayn ee qiblada loo jeestana waajib e ma jiro waxaan salaad ahayn oo qiblada looga jeesta ma jiro subxa caynoodinaa salaada l haddana subana haddana xagiis waxaa kasoo aroori ilayh haddana waxaa daliila subana xagiis waxaa kasoo aroori sala allahu alayhi wasalama qaala limusii salaatiki salaadiisi haleehaye maxaasu yidhi salaada maraafic waayo lansaari maxaas idaa qumta ila salaati marka salaad inaad goosakid aad rabtid aad rabtid taas bigil wuduua waysaga kaamil yeel waysagaa tamin aad waysagaa si fiican kaamil yeel sunayaalkeedii waxay ad ka tagin waajibkeedi salaata ta sunayaalkeed ad ka tagin kana bacdigeedii hadad waysaaaska bacdi istaqbil alqiblata qiblada qaabil qiblada ujeyso xadiiskaasna waa udaliil ah waxaa wariyey bukhaari iyo muslim aa wariyey haddana subana salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa udaliil ah rakac racka cadkayni lama rakcas dugtay nabiga qibal waxaa ku jirtay qibal اkacbati ama qubul kacbatu lamadaki kitaaa gamaan qibal اkacbati kacbada hujigeeda ku jirtay waxaas yiri hadihi qiblatu qiblada tan waaye yaa haddana waxaa jiri suubana salawaatu الlahu عalayhi wasalama saluu dugta kamaa ramaytum unkadi aragtan usalli an u salaad oo yani qiblada aan loo jeesanin ansixi mayso salaa ijmaaca waaye inta salaad oo qiblada aan lawegeysanin oo qiblada lagabaxo xabadkaadi qiblada iskabexsi ansixi mayso qiblada qibla maxaa lihaa luqada xaggeedii istiqbaal qibla waxa waaye jihaa loo wadaa meeshaan waxaa loola jeedaa kacbadaa loo wadaa haddii iidas cabri lahaay awla ahaa lahay maxaa yeelay tan lis amri iida waaye maxaa qibla loo magacaaway magacaaway ninka dukaha iyada ujeesta shard salat اqaadiri shard u ahaatay ilaa maho koof istiqbaal qabl waxay kamid tahay min shuruud صxat salaat ay kamid tahay shuruud صxat salaad magaana hadda baaba shuruud salaad aan ku gaari doonaa an lagu waxaa lasoo hormariyey sheekh ibn maali asoo hormariyey radia allahu tacaala canhu anhaa canhu yani alaakraadi ahaadee wacamaa kadalika insha allahu kaasoo hor istiqbaal lqibla qiblada qaabilitaankeediiya soo hormariyey istiqbaal qibla aloo soo hormar waxay leedahay yani qiblada qaabilideedii istiqbaalkeedii waxaad leeyahaa axkaam oo aad u adag oo qiblada goonu ah istiqbaal axkaam oo gooni ay leedahay waxaa loo khasisay iidaa loo khasisay fasl oo khaas ah aa loo khasisay isagoo oo baabu shuruudi salaad hoosgalaya haddana oo lahaay haddana geli lahay afyaan keliyad ahaan insha allah waxaan u sheegaynaa markii baabu shuruudi salaad aan gaarno aan arki doonaa muqaabalat alqibla iyo macrifat lwakti waktiga aqoontiisa bartooda kasoo ogaa maxfuud waay ulajeedada qibla waxaa lawadaa waaa la qiblada waxaa loo jeedaa kacbadiyaa loo jeedaa waxaa loo jeeda waxa waaye qibla hadii laheli imaam nawowi asiri kacbadaa loo jeedaa kacbada la-aanteedii haddii kacbadan ahayn kacba la-aanteedi salaada ansixi mayso kacbado xabadkaada ujeedinin salaada ansixi mayso maanaa la-aanteed ansixi mayso salaad kasto salaad kasto ansaxi mayso kuma ansaxaayo ilaa waxay ansaxay salaadii u ansaxdaa kacbada in loo geysto ansaxda waxaana loo wujuubiy in loo jeesto ilaahay uu wujuubiyey yani liitlaahi muslimiinta aa lagu ibtileey khalqigaa lagu ibtileeyey la imtixaanaa ilaahay addoomikiisa ku imtixaanay ma loo joogo yani ilaaha makaankaas joogaa jahdaakaas joogaa looma wado ibtilaa way baniaadam waa banaana xalowtiga ilaah naanaa joogaa daahiminkasmiya daahimiinka dhigmaya banaana ma jiro maqaha taas macnaha ilaah waxaan soo yeelay malala jooga yani in xaqada ilaaha maaha jahdaasi jooga loo mala jeedo ilaaha jahdaas ira loo mala jeedo ibtilaa loo yeelay marka ilaahana amray ama raacna jadaa wajaysina man ilaha naa jira ma aha jaha ma ahaanin waxaa jirti qabla qabladanya hor waxaa jiri jirti waxaa jiri jirti qibla kacbadanya kahor waxaa jirti qiblada waxay ahayd baytul ama kana misjid aqsa waxaa qibla u ahayd ree bani israa'iil ayuu ahayd waa la nasakay qiblada baytul waa la nasakay kitaabtan qur'aanka ah alnasay araami waxyaalaha oo nasakooda soona naqdiyey afar waxaan shan waxaan waaye isda oo afar gool camalaasmiidasa oo kale aan kaas leo almasa badan yihiin waxaa jiri jirti yani tamay taman iyo wax la jiro taman bid iyo wax la jiro waxay dhahaan taman iyo dhowr amano dhowr ma haman dergi wax la jiro af soomaaliya weynasa haman dal iyo dhoof waxaa jiri jirtay waxaa jiri jirtay bacd alhijra nabiga haajiradiisa bacdigeedii inkas madiina usoo bixin kahor tamii kadoo bil tamiiyo todobaa dad ahaayaan iyo taman iyo taman iyo magaciisi dhowr yani oo bilood waxaa nabiga la sala allahu alayhi wasalama horta waxaan sudukahay kacbada sudukan jiri bacdi waxaa la waa lagama tegay kacbadii Eh, bacd alhijra bacdia lasoo nasaxay waxaa la yidhi nabiga ala amri sala allahu alayhi wasalama inaas yani ujeesto bayt lmuqadas la amray maxaa loo amriyay taalufan lilyahuud yahuud yani oo yani qalbigooda lasoodoma ahaan yahuudda yani taliifkooda taalufan lilyahuud yahuud oo qalbigooda ladomaay ahaan aa loo soo loo amray saas nasaxaani waxaad kamid yahay oo kacbada la naskay oo qiblada la naskay loo naskay yani bayt اlmqadas siyaada oo naskayadi oo soonanakdi asleenka kusoonanakdi ay kamid tahay xadiiska rasuulka ida qur-aanka ilaah kusoonahdi ay kanaskay naskaxayd oo soonanakdi waktigi oo nabiga hortiisi ahaa waxaa loo dukahay kacbada inti hijrada la gaarin oo nabiga maka madiina maka aska haajirin oo madiina aska haajirin waxaa loo dukaha jiri kacbadaa loo dukahay bacd alhijra madinada waxaa jiri taman iyo dhowr oo yani oo biroodka bacdigeedi waxaa loo yani oo bacd alhijra ahaa yani waxaa loo la amri nabiga nabiga waxaad amri inaa baytulmaqadas haddana loo jeesto aad amray marka kabacdi haddana waxaa lala sahay waa lala sahay baytulmaqadaskii waa lala sahay nabiga bacdi waxaa soo wareysadii haduu madina joogo alcamri haddana shacbaan ahayd kacbada soo wareeg waxaa loo soo wareejiye nabiga kacbada aa loo ah, marka hadin kacbat lmuslimiin markii hore waxay ahayd hizbulafka waxay ahayd kibatu bani israail hmm.